alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay kashfu shubahaadka kitaabkan la idhaahdo qeybtiisa hore ee tamhiidka ama gogoldhigga oo musanifku raxima llahu tacaala uu kaga hadlay masaa'il iyo qawaacid qofka kitaabkan dhiganaya aada uga caawinaysa hadhow inuu fahmo shubahaadka iyo jawaabtooda waxaynu markaa maraynay macna alilaah oo aynu ihi laa ilaha illaa macnaheeda in la fahmo waxay ku xidhan tahay alilaah macnihiisa in la fahmo mushrikiintii nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam ilaahay uu ka soo dhex saaray oo u diray ilaah maxay u yaqaaneen haye intiina kalama garanaysaa intaynaan far haye almacbuud ayib waana macnaha saxda an ilaah uu leeyahay maxaa u daliila alilah inuu yahay bimacna macbuud alilah inuu yahay bimacna macbuud maxaa u daliila haye tafadal nebigu maruu ku yihi se axmed wariyey quluu laa ilaha illa tuflixu maxay ku jawaabeen ajacala alaalihata ilaaha waaxida marka alilah inuu yahay bimacna almacbuud laa ilaha illana macnaheedu inuu yahay jaclu lmacbuudaati macbuuda waaxida adilada tafsiiliga uma jeedo daliilka koowaad aynu sheegnay muxuu ahaa ee tusinaya alilah inuu yahay bimacna almacbuud haye la daliil tafsiiliya maaha aayad ama xadiid ama gooniye maaha haye fi lugati اlcarab ila ilah waa kelima carabiya soo maha ma macna hadi اlkelima fi asli lugati اlcarab carabi maxay ilaah u taqaanay macbuud kutub luqa oo dhan saasaa ku qoran baynu ihi soo ma ayib daliilka labaad waxanu ihi selafku maxay ku fasireen ilaah macbuud yaa ku fasiray ibnu cabaas waxaa ku fasiray qataada waxaa ku fasiray cikrima taabici waxaa ku fasiray mujaahid bal hada ijmac الصaxaaba ilah inuu yahay bimacna macbuud wa ijmaacu ahli luga sida abaabuطayn aynu kasoo naqilnay fi sharxi kitaab الtawxiid culamaa luga way ku ijmacseen ilahay inuu yahay bimacna macbuud ayib sharciguna wuxuu tusiyey baynu ihi ilaah inuu yahay bimacna almacbuud laba aayadood baynu sheegnay oo taa laga faaideysanaya haye ilahay wuxuu ku nebi ciise ya ciisa bna maryam anta qulta linaasi itakidunii wa umiya ilaahayni min duun illah ilaahaynka lagu yihi maadaad dadka ku yidhi anigiio hooyadee naga dhigta ilaahayn min duun illaah maxaa lagu fasiray sii wada aayadda tafsiirkeeda iyadun bu ku jira maa qultu lahum ilaa ma amartanii bihi an icbudu اllaha rabbii wa rabbakum waa taas mayaanu taa kuma odhan weyaan canuhu wixii aday amartay baan u sheegay oo ah ilaahay caabuda yana waxida cibaadada hadii la ilaaqo cibaado tawxiid ku dhisan baa looga jeedaa marka hadduu ilaah noqon lahaa bimacna alkhaaliq jawaabta nabiy ciisa miyay jawaab u noqon lahayd su-aasha ilaahay weydiiyey hadduu yahay ilaahayni min dun khaaliqayni min duuni illah isna ku jawaabay maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum jawaab umay noqotee laakiin jawaabtiisu waxay tusinaysaa ilaahayni macnaheedu inuu yahay macbuudeyn oo anuu macbuudeyn uma sheegine macbuud quraan u sheegay oo aan rabbigayga iyo iyaga rabbigood daliil sheegnay haye nacam nabiyullaahi muusa markii ilaahay uu badbaadiyey qowmkiisa waxay ku dhaaheen yaa muuse ijcal lanaa ilahan kamaa lahum aaliha marka ijcal lanaa khaaliqan miyaa abadan maba dhici karta taas khaaliq ma isagaa u samayn karaa nabiyullaahi muusa laakiin waxay caabudaan u tilmaamo u idhaahdo waxaa caabuda min duuni illah si uu ilaahay idinku dhoweeyo waaqican wuu u samayn karaa sharcan dee ma banaan waaba kuwii iyagu samaystay dee markii uu ka tegey nabiyllaahi muusa limunaajaati rabbi markiu tegey cijliga waa kuwii samaystay waa min almustaxiil qowm muusa inay ka dalbaan inuu khaaliqu sameeyo raazi saasuu ku leeyahy tafsiirkiisa tafsiir lkabiir mustaxiil wey daliil kale oo min alqur'aana nimanka la idhaahdo mushrikiintu asnaamtooda maxay ku magacaabi jireen waxaana caabudayaan min duun illah aaliha ajacala alaalihata ilahan waaxida marka aalihada macnaha ereygaa ilaah iyo aaliha u isticmaal bimacna khaaliq miyuu ahaa abadan aalihana waa sugayeen khaaliqaan ilaah hayna may sugahayn oo ilah quray khaaliq u aaminsanayn taas maxay tusinaysaa khaaliq iyo ilaah agtooda inuu laba macnoo kala duwan uu tusinayay waayo oo waxaanay ilaaha ku sheegayaan anahu laa yakhluq walaa ymlik walaa yudabir walaa yarzuq walaa yuxyi walaa yumiit way qur-aankaas si cad inoogu sheegay marka markay ilaah ku sheegayaan maxay ujeedaan macbuud bay ujeedaan waay waa ta kale ee laa ilaaha ila اllah qur-aankaa fasiray oo aayaadka qur-aanku way isfasirayaan ilaah wuxuu noo sheegay rususha inuu la soo diray laa ilaaha ila allah inay dadka ugu yeedhaan laa ilaaha ila allahda rususha lala soo diray macnaheedana aayado kalea lagu sheegay wma arslnaa min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun rasuul kasta oo kaa horeeyey waxaan u waxyoonay anahu laa ilaha ila ana facbuduun marka rususha laa ilaha ila اllah dadka inay ugu yeedhaan baa la amray laa ilaha illa macnaheediina aayado kale lagu cadiyay walaqad bacana fi kuli umati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut waxaa la sheegay rusushu dadka waxay ugu yeedhayeen oo laa ilaha illa macnihiisu inuu yahay in ilaahay oo qura la caabudo cid kastoo kalena cibaadada la diido id jaaءathum الrusulu min bayni أydihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila اllah waqad khalat الnuduru min bayni yadayhi wa min khalfih anlaa tacbuduu ila اllah ka qur-aankaa fasiray laa ilah illa macnaheedu inuu yahay anlaa tacbuduu ila اllah axaadiiana saas oo kale waxaa lagu sheegay ilah inuu yahay bimacna macbuud oo xadiidkii cumar ee qisadii jibriil ku saabsanaa muslim wariyey bunya islaam calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila اllah riwaayadku iyagaa isfasiraya islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir ka koowaad waa shahaadatu an laa ilaha illa allah shahaadatu an laa ilah ilah macnaheedu waa maxay macnaheeduma waxa weya laa mustagniya min gayrihi ila allah maya laa khaaliqa ila allah laa qaadira cala اlاkhtirac ila allah maya riwaayadda kale u fiirso bunya islaamu calaa khamsi shahaadati an laa ilah illa so riwaayadana ma odhan riwaayadda kalena waxay tihi calىa an yucbad allaha wayukfara bima duunahu marka laa ilaha illa macnaheedu waa sidaas in ilaahay u la caabudo cid kastoo kalena allah ina cibaadadiisa la diido waa laba midkoodun inuu nebigu labada hadalba wada yihi bunya islaamu calىa khamsi shahadati an laa ilaha ila اllah iyo an yucbad allaha wayukfara bima duun labadaba inuu nebigu yihi alayh slatu slam iyo inaanu nebigu odhana ruwaaddu ay yidhaahdeen oo ruwaaddu markaa ay fahamsanaayeen laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay an yucbad allahu wa yukfara bima dunahu kaasi waa xadiid ibn cumar xadiid cumar baan wa xadiid ibn cumar fi saxiixayn xadiidka cumare fi muslim markuu jibriil ku uhi akbirnii can اlislaam qaala alislaamu an tashhad an laa ilaha illa ana maxameda rasuul اllah sooma odhan riwaayad kaleo saxiixa ku jirtaa laa ilaha ila اllah daas bay fasirtay wuxu uhi ma lislaam qaala alislaamu an tacbud allah walaa tushrika bihi shaya an tashhad an laa ilaha ila اllah iyo an tacbud allah walaa tushriku bihi shayan labadaas ayaa isku macnaa waxaa la mida ah xadiidkii wafdu cabdilqays aamurukum biliimaani billahi waxda waxaan idin amraya ilahi o qura inaad rumaysaan qaala atadruuna ma liimaanu billahi waxda qalu allahu rasuulu aclam qala shahadtu an laa ilaha ila اllah wey shahadtu an laa ilaha illa riwaayadda kale ayaa fasirtay oo markaa ku sheegtay inay tahay aamurkm barbacin ucbudu اllah walaa tushrikuu bihi shaya xadiid ibn cabaas fi qisati irsaali mucaad ilى اlyman inaka taأtii qowma ahla kitaabi falyakun أwala ma tadcuuhum ilayhi shahaadata an laa ilaha ila اllah riwaayadda kalena maxay tihi ila an yuwaxid اllah ilى an yuwaxad allah marka laa ilah illa macnaheed waa maxay wa tawxiid اllah fi اlcibaada riwaayadda saddexaadna falyakun أwala ma tadcuuhum ilayhi cibaadaة اllah cibaadana haddii la iطlaaqa maxaa looga jeedaa baynu hi fi nusuus fi khitaab الsharc tawxiid baa looga jeedaa waay kulu hada wuxuu tusinayaa ilaah inuu macnihiisu yahay luqatan washarcan macbuud laa ilaha ila ana macnaheedu inuu yahay laa macbuuda xaqu ila اllah sida ila yihi dalika biana allah huwa alxaqu waana maa yadcuuna min dunihi huwa albail waxaa la mida umadihii hore ee rususha loo diray laa ilaha ila اllah da rususha ay ugu yeedhayaan ee ilaahay uu la soo diray waxay u fahmeen macnaheedu inuu yahay in ilaahay la caabudo cid kastoo kale cibaadadiisa in laga tago qowmu caad reer caad maxay ku dhahay nabiy huud qaaluu aji'tanaa linacbud allaha waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabaauna waxaad wadaad noola timi ma inaanu ilaahay oo qura caabudnaaba wixii aabbayaashaya ay caabudayaan aanu iska dayno mar walba u fiirso mushrikiintu saabiqan walaaxiqan kuwii nebiga laga soo dhex saariyey kuwii ka horreeyeyba ilaahay inuu jiro oo rabbi uu yahay bal inuu macbuud yahay xaqa ilaahay may diidanayn laakiin maxay diidanaayeen ifraad ullahi bilcibaada in ilaahay cibaadada lagu loo gooni yeelo oo cid kale aan la caabudin oo maxay lahaayeen maya ilaahyo kaleaanu caabudaynaa yani macbuudaad kaleanu samaysanayna oo ujeeddadaan u caabudayna ay tahay liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa liyashfacuu lana marka taasina waxay noo cadaynaysaa shirkigu inaanu ahaynuun in ilaahay jiritaankiisa la diido ama in la yidhaahdo ilaahay cid aan ahayn baa rabbiya ama sifaat rububiya la siiyo shirkiga xaqiiqadiisu ay tahay jacaluu maa yakhtasu bihi اllahu ligayri ama jamcu gayr اllahi maca allah fima yakhtasu bih waxa ilahay uu la gaarka yahay in ilaah iyo cid kale lagu shurakaysiyo oo cid kale loo yeelo an tajcal lilahi nidan huwa khalaqak nidan fi اlkhalq nidan fi اlcibaada nidan fi اlasma wasifaat intuu way soo gelayaan walihada culimadu markay fasirayaan qowl اllahi tabaaraka wa tacaala ay mushrikiinta ilahay uu ka sheegay yowma alqiyaama inay odhan doonaan tallahi laqad kuna fi ضalaali mubiin id nusawiikum birabbi اlcaalamiin nusawiikum ay fi lcibaada bay odhanayaan tafaasiirtao dhan eeg maxaa keenay in taswiyada cibaado in lagu fasiro leanna may jirin taswiya fi اrububiya fi اlkhalq fi اlmulk fi اtadbiir fi اlixyaa walimaata fi اrisq may jirin oo aayada aayadaha kala caddaynaya inaanay macbuudaadkoodan ilaahay kula simeyn arrimahaas waxay kula simayeen inuu ahaa cibaadada ayib marka waxba kuu tari maysa inaad tira anu ilaah umaan rabbi u aaminsani khaaliq maalik raasiq mudabir muxyi mumiit oo intaa muwaxid ku noqon maysid ilaa aada ku darto wax kastoo ilaahay uu la gaar yahay iyo wax kastoo ilaahay kelidii xaq u leeya inaad ilaahay ku koobto anigu laa ilaaha ilaa baan leeya aan ku dhawaaqayaan waxba kuu tari mayso ilaa xataa tacmala bimuqtadaaha oo ah an tacbud sida xadiid aynu ku arkayno an tacbud allah walaa tushrika bihi shay-a laa ilaha ila اllah waxay waajibinaysaa waa intaa inaad ilaahay caabuddo cidna ilaahay subxana wa tacala aanad u shariik yeelin arrinta aynu sheegnay ee ku saabsanay dadka qaarkood laa ilaha illa inay ku fasireen laa xaakima ila اllah sheekh fawsan raximah tacaala qoladaasi wuu sheegay wuxuu uhi casrigan waxaa soo baxay dad laa ilaha ila اllah ku fasiraya laa xaakima ila اllah markaasa weliba waxay odhanayaan buu yidhi waa waxay aada uga gaabinayaan dadka in loogu yeedho tawxiid اlcibaada bal waxaabay dacaadeynayaan dadka dadka tawxiid اlcibaada ugu yeedhaya waxay odhanayaan kuwan waxay ku mashquulsan yihin shirk اlqubuur shirk اlqusuur oo shirk اlxukaamana way iska daayeen wax kalena sababtu maaha waxay leeyihiin shirkulqubuurku ciidamo difaaca ayaanu lahayn iyo dabaabada lagu difaacayo waa sheekadii sayid qutub wadaadada qaar oo hargeysa degan laftooduna masaajidada qaar ay ka akhriyeen hadalkaa laftiisa shirkulqusuur way ka baqanayaan oo madaxdu dabaabada iyo baybayiyo ciidamay haystaan kulaha arrinta noocaasina waxay ku dhisan tahay fikra takfiiriya oo ah alxukmu bigayri ma anzla allah inuu dhammaantii kufri yahay shirki inuu yahay xukumkana waynagii sheegnay inay laba kala jiraan shir eh, xukumku inuu ka kooban yahay ictiqaad iyo iyo camal haddii markaa ictiqaadkii ilaahay cid aan ahayn loo yeelo la aamino ilahay cidan inay xalaaleyn karto oo xaaratimeyn karto ama qofba u arrintaa sheegto taasi waa shirki lakiin hadduu qofka ictiqaadkiisi sugan yahay oo inuu ilaahay leeyay xukumka iyo taxliilka iyo taxriimka uu aaminsan yahay laakiin camalkii inuu ka gaabiyey oo taraka alxukm bima anzla allah cinda ahli suna qaatibatan salafan wa khalafan arrintaasi ay tahay kabiira ee aanay shirki iyo kufri toona ahayn ayaynu tilmaanay in shirki iyo kufri lagu sheegaana inuu yahay qowl khawaarij qowlkii khawaarijta inuu yahay marka markan ay ka dhigayaan xukum kayri manzila waa shirki oo shirku qusuur ay ku sheegayaan waa qowlkii khawaarijta ayay taqriirina arrinta noocaas ay ka dhalatay iyo guluwun fi lxukm ayay ka dhalatay wa kulu man xakama bigayri manzila inuu shirki ku dhacay alxukm bigayri manzilana dee shirki maaha mar walba xaalada u shirki noqdaa way jirtaa soo ma oo hadduu ictiqaado ana lahu an yuxalila aw yuxarim aw ana ligayr اllahi xaqu الtaxliil wالtaxriim wالtashriic taas waa shirki oo dee xukumku waa sife ilahay uu la gaariyey marka sifadii ilahay hadduu cid kala siiyo shirki bay noqonaysaa lakiin hadduu sifadii ilahay u sugayo ilahay uu ku koobayo oo xaggii camalka uun fulintii unuu ka gaabiyey taasi shirki iyo kufri ma aha ayib qadiyada ku saabsan tabliiqu inay ku fasiraan laa ilaha illa ikhraaj lyaqiin ilfaasi min alqalbi cala alashyaa waidkhaal alyaqiin asaxiix cala daat illah sheekh ibn cuthaymiin sharxu ka shubahaadku iyadana ku sheegayaa keeg labada waxaan idinku sheegay saydaan ugu qaadan hadal anigu aan iska leeyahay uu yahay kalaam alculamaa walaima weliba sheekhu isagu wuxuu ufasirayaa markay leeyihin ikhraaju yaqiin ilfaasi min alqalbi cala alashyaa inay ujeedaan ilaahay mooyaane wax kalaba inaanad yaqiinsan dabeetana wuxuu keenaya aayaadka qur-aanka tilmaamaya waxaan ilaahayn in la yaqiinsado iminkayni maalinta dee waanu yaqiinsanayna sooma inay qoraxdii tahay taa halkaa samada mareysa waanu yaqiinsanay shaki jiro sida aayadaha ka warramaya yowma alqiyaama uma latarawunaha cayn alyaqiin waay laakiin anigu waabaan ka soo koobay taasoo waxaan idhi waxaa dhici karta inay uga jeedaan markay le ikhraaju yaqiin اlfasid min alqalbi calى اlashyaa waidkhaal yaqiin sa calى dat illah yaani waxaan jirin inaanad yaqiin ka dhigin taa lafteeda haddii loo raaco oo malaha loo wanaajiyo waxau leenahay laa ilah illa sani loo fasira waa khalad waana tafsiirkii mutakelimiinta waxay la mid tahay un in laa ilah illa lagu fasiray laa khaaliqa ila اllah iyo laa qaadira cala اlاkhtiraac ila اllah iyo laa mustagniya can kuli ma siwaahu wayaftaqiru ilayhi kulu man cadaahu ila اllah mid cid walba ka maarmay cid walibana ay u baahan tahay ma jiro allah mooyaane waa hadal saxa laakiin laa ilaha illaa macnaheedii maaha luqatanna macnaheedu uma aha sharcanna macnaheedii uma aha wuxuu ihi musanifku raximah llah idaa carafta markaad garato maa qultu laka waxaan kuu shee kuu soo sheegay oo ah mushrikiintu inay rumaysnaayeen ilaahay subxaana wa tacaala wujuudkiisa iyo rabbinimadiisa inay ilaahay caabudi jireen laakiin cibaadadaasi shirki u raacay shirkiga waxaa ku kalifayna inuu ahaa alabu shafaacati wاlqurba waxaaba kasii horeysay inuu tawxiidku yahay diin rusul oo rususha ilaahay soo diray inay dadka ugu yeedhaan ilaa cibaadat اllaahi waxda wa tarki cibaadati gayri macrifata qalbin aada ay macrifatan min qalbin garasho qalbi xaggii ka ahaad macnaa ad qalbiga ku garatay inaan waxaad afka ka tidun inaanu noqon wax qalbigaaga galay oo qalbigaaga uu fahmay arrintaasi markay noqoto xayu tastaqiru macaani lkalimaat saabiqa fii qalbik ereyadaa iyo jumladaha soo sheegay macnahoodu qalbigaaga ku sugmo wa carafta aada garato masalada koowaad waa ta idaa carafta maa qultu laka macrifata qalbi waa talabaade waa carafta aada garato ashirka xaqiiqada shirkiga bilaahi ilaahay loo shariik yeelo alladii shirkigaasoo qaala allahu fiih ilaahay arrinkiisa uu ka yidhi ee qaala allahu fiihi ay fii shani shirki damiirka fiihi ku jira shirki ugu noqonaya uhi in allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi shirki loo shariik ee ishraakan bihi shirki loo shirki loo shariik yeelay waa haddii lagu dhinto wayakfiru maa duuna dalik waxaan shirki ahaynna ilaahay waa u dhaafaa cidduu doono liman yashaa buu ilahay u dhaafaa bimacnaa aada garato xaqiiqada shirkiga xaqiiqada shirkiga oo ah jamcu gayr illahi maca allah fima laa yajuusu ila lilah ama jaclu maa yakhtasu bihi illaahu ligayrih waxa ilaahay ula gaaryahay cid kale in loo yeelo waxaasi ha noqdo rabbinimo ha noqdo macbuudnimo ha noqdo magacyo sifaat oo shirkiga laftiisa fii asli luqati اlcarab dee waa mushaarako wax in lagu shuraakoobo oo laga laga sinaado isku mid laga noqdo wa carafta aada garato diin allahi aada garato alladii diinkaasoo bacafa uu soo diray allahu ilaahay bihi diinka arusula ula soo diray min awalin koodu horreeye laga soo bilaabo nuuxa ilaa akhirih ilaa koodu u dambeeyo nebi maxameda alladii diinkaasoo laa yaqbalu ilaahay aanu aqbalayn min axadin qofna aanu ka aqbalayn siwaahu midaan isaga ahayn diinu rusul oo ah dee tawxiidka oo aslu diinah wacarafta aada garata ma asbaxa waxay ahaadeen ghaalibu nnaasi dadka badankoodu fiih kuwa ku sugan oo ku dhex jira oo min aljahli ah jahli ay kaga sugayiin bi haadaa kan aynu soo sheegnay waxaa hore lagugu soo sheego waa xaqiiqada tawxiidka xaqiiqada shirkiga iyo iyo xaal lmushrikiin iyo ilaahay wuxuu rususha la soo diray afaadaka wuxuu ku faa'ideyn arrinkaasi faa'idateyni buu kuu faa'ideyn marka musanifku afar arrimood buu sheegay uu yihi afartaa haddaad xaqiiqsato laba arimood baad ka faa'iidi afarta arrimood waxa horeya wixii hore uu kugu soo sheegay oo ah waxa weeyaan xaalu lmushrikiin sida inay ilaahay wujuudkiisa sugayeen rabbinimada sugayeen ilahay inay caabudayeen laakiin cibaadadaasi aanay khaalis ahaynee shirki la socday shirki aynay ku sababeynayeen taqarub ila allah iyo iyo alabu shafaaca iyo inay garanayeen ilaah macnihiisu inuu yahay macbuud laa ilaha illa ana macnaheedu inuu yahay laa macbuuda xaqu ila اllah tawxiidkay diideen mushrikiintu inuu ahaa tawxiid اlcibaada oo arrintaasi ay noqotay yaqiin qalbigaaga ku sugan mar labaadka aada garato shirkiga aladi qaala allahu fi in allaha laa yakfiru an yushraka bih iyo xaqiiqadiisu inaanay ahayn ihbaatu khaaliqin maca allah oo qura inaanay ku koobnayn bal shirkiga xaqiiqadiisu inay tahay wax ilaahay uu la gaar yahay cid kale in lagula shuraakaysiiyo oo cid kale waxa weeyaan loo sugo isla markaana aada garato shirkiga iyo dee halisnimadiisa oo baab اlkhawfi min ashirk waynu kusoo marray kitaab الtawxiid waxaanaynu sheegnay muujibaat اlkhawf min ashirk waxyaabaha waajibinaya qofku shirkiga inuu ka baqo waxaana waxyaabaha kamid ah khutuuraة shirk halista shirkigu uu leeyahy oo ay ka mid tahay an allaha laa yakfiru liman maata caleyh ilaahayna aan u dembi dhaafayn qofka shirki ku dhinta sida aayaddani ay tilmaamayso oo isma diidayaan aayaddan iyo aayadda kale ilaahay uu yihi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica aayat zumar iyo aayat nisa isma diidayaan aayat zumar waxay ku saabsan tahay qofka toobad keena waxaana qaraa-inka tusinayana siyaaqa aayaddu iyo hay ay ku dhex jirtaaba ka warramaya towbadkeenka qof kastoo toobad keena dembigiisu noocu doonayaba ha noqdo shirki iyo kufri iyo noocu doonayaba ha noqde ilaahay wuxuu u ballan inuu dembi dhaafayo aayaddanna waxay ku saabsa saabsan tahay shirkigii lagu dhintay in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaana aayaddani tilmaamaysaa dunuubtu inay laba unu qaybsanto shirkun iyo maa duuna shirki shirki iyo wax shirki aan gaadhsiisnayn oo laa yakfiru an yushraka bihi shraaka bihi iyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaa kaloo ay tilmaamaysaa dunuubta markaa gaalnimo aan ahayni cidda ku dhimatay oon ka toobadkeenin inay yihiin taxta almashiica oo mid kastoo shirki ka maran ilaahay muu sheegay inuu dembi dhaafayo bal qayad اllahu makfiratahu liman salima min الshirk bimashiiئatihi buu ilaahay ku qayday wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa qaarna waa u dembi dhaafayaa qaarna ilahay uma dembi dhaafayo ilahay mashiiadiisuna waxay ka fulaysaa ilaahay cilmigiisa iyo xikmaddiisa ayay ka fulaysaa waxay culimadu ka hadlaan aayaddan marka ay fasirayaan shirkiga iyo kufrigu ma isku macnaa mise way kala macno duwanyihin ahlucilmiga qaarkood waa wa mutarahdifaan waa laba magacoo shay quri uu leeyahay un waa isku mid ahlucilmigu waxay u badan yihin oo jamaahiiru ahlilcilmi ay ku tageen shirkiga iyo kufrigu inay kala macno duwan yihiin baynamaa cumuumun wa khusuusun mutlaq waxay dhahan kufriga ayaa caamsan shirkiga ayaana khaasaysan wa kullu kulu shirkin akbara kufrun shirki kasta oo weyni waa kufri walaysa kulu kufrin shirka lakin kufri kasta shirki maha waxyaaba kufriya baa jira lakin aan shirki ahayn hadduu qofku iminka diinta caayo waa kufri bilijmac soo ma lakin dee shirki maaha xaqiiqadii shirkigu markaa ku dhaboobi mayso waxaa lamid ah haduu nebiga caayo hadduu ilaahay caayo kuwa bachiga in laysu soo saarayo diiday waxa ay ku dhaceen waa kufr zacma aladiina kafaruu an lan yubcaثuu lakin dee taasi shirki maaha marka sida صaxiixiina waa sidaas ana اlkufra acamu min الshirk wakulu shirki kufru walaysa kulu kufri shirka hase ahaatee iyadoo sidaasa waxaa dhacda an yustacmala kulu minhuma fi macna اآkhar imad walba kii kale macnihiisa in loo isticmaalo wa hadihi aayati min hadihi اlaayaةu min hada اlbaab aayaddana baabkaasay kamid tahay shirkiga aayadda lagu sheegay kufri baa looga jeedaa shirkigina dee uu soo hoosgelayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi manaa in allaha la laa yakfiru liman maata cala kufri weyaan macno waxaana taa caddaynayo yakfiru ma duna dalika liman yashaa wamaa duuna dalikada waxa soo gelaya wixii aan kufri ahayn oo dhan ee maaha macnuu ilaahay kufriga aan shirkiga ahayn inuu dhaafayo macnuhu saasi maaha masalada kale ku saabsan shirkiga ayadan lagu sheegay an yushraka bihi akbarkii iyo asqarkiiba miyay soo gelayaan mise akbarkuu ku gaaryahay khilaafka ku jira sharx kitaab tawxiid baynu ku sheegay waxaanaynu rajaxnay in shirkulakbar u looga jeedo ha waxyaabaha taa aynu cuskanayna waxaa ka mida a laaya oo ay aayaddu iyo aayada ay ku dhex jirtaa shirkul akbar bay ka hadlayeen shirkul asqar kama hadlahayn marka qodobka labaadna waa ka xaqiiqatu shirki inaad garato iyo khutuuradiisa iyo halistiisu ay kamid tahay an allaha laa yakfir liman maata caleyh isla markaana aada garato rususha ilaahay wuxuu la soo diray inuu ahaa dacwat nnaasi ilaa tawxiid illaah bilcibaada sida ilaahay subxana watacala uhi wama arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxi ilay anahu laa ilaha ila ana facbudu laqad bacadnaa fi kuli ummati rasuula an icbud llah wjtanib aawu marka afraadna aada garato dadka badankoodu inay arrintaa jaahiliin ka yihiin oo waxaabay moodayaan rususha laa ilaha illada in ilahay ula soo diray macnaheedun yahay laa khaaliqa ila allah iyo laa raasiqa ila allah iyo wixii la halmaala iyo laa xaakima ila allah iyo wixii la halmaala waxaanay moodayaan mushrikiintii hore waxay mushrikiin ku noqdeen inuu ahaa ictiqaa rububiyati fii gayr illah xaqiiqaduna saasi may ahayn oo taasi may jirin oo ilaahay cid aanhayn rabbi umay aaminsanayn waxay mushrikiin ku noqdeen waxa weeye jacaluu alcibaadati ligayr illah alaba lilqurbati washafaaca inay cibaadaadka ilahay cid aanhayn u yeeleen iyadoo waxaa arrintaa kalifa uu yahay shafaaca iyo alla u dhowaansho doon afarta arrimood markaad garato afaadaka faa'idateyn waxaa arrinkaasi kuu faa'iideyn laba faa'iida alula alfaraxu ta koowaad waa alfaraxu waa farxad bifadli illahi aada ku faraxdo ilaahay fadligiisa wa iyo raxmadiisa kamaa qaala tacaala siduu ilahay uhi qul waxaad tidhaha nebi maxamed oo mushrikiinta aad ku tidhaahdaa bifadli illaahi ilaahay fadligiisii oo biraxmati ilahi raxmadiisa fabidalika madkuurkaas oo ah fadliga iyo raxmadda bal yafraxu aa ku farxaan huwa isagaa khayrun yanaa ka nafciyo waxtar badan mima yajmacuuna waxaanay ururinayaan oo adduunyo dahab iyo fida iyo caruur iyo dumar kale la halmaala ah marka iyadoo xaalku sidaasi yahay in ilaahay adiga tawxiidka uu ku waafajiyey xaqiiqa tawxiid aad fahamtay waad ku camal fashay xaqiiqatu shirkina aad fahamtay o aad ka fogaatay waa fadli ilaah iyo raxmad ilaahay wey ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa diiniga ah ayaana farxadda uga mudan ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa dunyawiga ah oo adduunyada ilaahay uu ku siiyo siaad ugu farxayso si ka badan waa inaad ugu faraxdo ilahay inuu kaa dhigo min ahli الtawxiid ilahay inuu kaa dhigo min ahli الsuna bidcada u kaa badbaadiyo ilahay inuu طaacaadka iyo cibaadaadka uu ku waafajiyo towbadkeenka ilahay inuu ku waafajiyo waa inaad ku faraxdo ilahay baana taa sheegay ui qul bifadl الlahi وbiraxmatihi fabidalika falyafraxuu wakayru mima yajmacuun fadl ullahi islaamkaa lagu fasiray raxmat ullahina qur'aankaa lagu fasiray salafka qaarkoodna waa cagsiyeen oo fadl llahi waa qur'aanka yidhaahdeen alraxmatuna waa aliimaan laakiin ma haddaad qur-aanka u fiirsato qur-aanka fadli laguma sheegin laakiin raxmad baa lagu sheegay in badan ya ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduuri wahuda waraxmaة lilmuminiin kan raxmad baa lagu sheegay wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaaء waraxmaة lilmuminiin marka sida saxiixii fadligu waa inuu islaamka yahay iyo iimaanka raxmadduna inay tahay qur-aanka kariimka ah waana shay mashruuca in lagu farxo ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisa faraxana waxaa looga jeedaa faraxa khuduucin wa khushuucin wastikaana farax markaa kibir iyo isla weyni laga qaado ma aha waa mid khushuuc laga qaado iyo ilahay in loo khuduuco loo tadallulo ilaahay loo hogaansamo oo la adeeco waayo faraxa bimacna alkibr ilaahay u dhaleeceeyey in allaha laa yuxib lfarixiin buuhi ilahay subxana watacaala waida ma unzilat suuraة faminhu man yaqul ayukum zaadathu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun bushaaraysanaya maana way farxayaan marka suurad quraan ay soo degto waladiina aataynaahum اlkitaaba yafraxuuna bima unzila ilayk ahlulkitaab kuwaay ama waa kuwa yuhuuddii iyo nasaaradii islaamay ayaa aayadda looga jeedaa ama saxaabadaabaa looga jeeda waladiina aataynahum lkitaab yafraxuuna bima unzila ilayk cilmigaa iyo khayrkaa lagu soo dejiyay bay ku farxayaan marka faraxa mamduuxa ahi waa alfaraxu lmuqayad faraxa madmuumkaahina waa faraxa mulaqa ee kibir iyo ashir ka dhalanaya rasuulkuna alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi man sarathu xasanatuhu wasaa'athu sayi'atuhu fahuwa mumin xadiidka tirmidi abu daawuud iyo wariyeen qofka wanaagga ilaahay waafajiye ku farxa xumaanta uu sameeyeyna ka xumaaday ka murugooda waa mumin waxaa kaloo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu yihi lisaaimi farxataan farxaة cinda fiطrihi wa farxaة cinda liqaa'ihi birabbi oo laba jeerba qofkii soomay soomkiisa uu ku farxaya markaa soomkii uu dhammaado ee waa furayo iyo markuu ilaahay subxana wa tacaala la kulmee jazaagii iyo abaalmarintii soomkiisa uu helo waafaadaka waa arrintii labaade waxa uu ku faa'iideyn aydan ku noqoshee alkhawfa baqaha alcadiima ee weyn oo markaad eh, xaal mushrikiin aad fahamtiy xaqiiqada shirkigii halistiisa iyo tawxiidka iyo la-aantii inaan la badbaadahayn iyo karatu alwaaqiciina fi shirki dadka shirkiga ku dhacaya badnidooda arrintaa waxaad ka faa'idi baqad inuu qalbigaaga galo oo maxay aad ka baqato alwuquuca fi shirki inaad ka baqato shirki inaad ku dhacda inaad ka baqato in cilmigaagu uu gaadhsiisan yahay markaa qofka shirkiga xaqiiqadiisa garanaya iyo tawxiidka iyo weynadiisa iyo tawxiidka in laga taga halista ay leedahay wuu baqanaya waana ilaahay nooga sheegay nabiy ibraahim wajunubnii wabaniya an nacbud alasnaam wuxuu ka baqay ayuunbu ilaahay ka baryay ilahay inuu ka badbaadiya isaga iyo nimadiisa dhan waad garanaysaan waa afdal nnaasi walumami bacda alambiya ummadaha iyo dadkao dhan waa shaksiga u fadliga badnaa marka nebiyada laga reebo haddana ducadii rasuulku uu baray waxaa ku jirtay inuu idhaahdo allahuma inii acuudu bika an ushrika bika wa aclam ilaah waxaan kaa magan gelayaa inaan kuu shariik yeelo anoo garanaya oo arrinkaa u badheedhay ilahayna waxaa laga magan galaa wax laga baqayo wa mima laa aclam wixii markaa garasho la-aan iiga dhacayna dembi dhaaf baan ilahu kaa weydiisanaya marka abubakr buu nebigu alayh الsalaatu slam shirkiga uga baqayay cid kale maxaad umalaynaysa qofka xaqiiqda shirkiga gartaana waa ka baqanaya shirkiga tawxiidka markaa uu bartay ama markaa uu aaminsan yahayna ka qaadi maayo kibir iyo cujbi inuu isu bogu so adu weligaabaa tawxiid baad ahaanaysa taasina waa amnu min makr illaah oo alamnu min makr illahi waxaa kamid a ah an tactaqida ana allaha laa yaslibu minka aliimaana waاtawxiid inaad aaminto iimaanka iyo tawxiidka ilaahay ku baray ku waafajiyay inaanu ilaahay kaa qaadayn waa in baqa u ku hayo aarmu ilaahay kaa qaadaa iimaankanoo kufri kuugu bedelaa bilu ilaahay tawxiidka kaa qaadoo shirki kuugu bedelaa fa inaka adigu idaa carafta markaad garato ana alinsaana insaanku yakfuru inuu ku gaaloobayo bikelimatin erey kelmadaaso yukhriju a kasoo saaray min lisaani carabkiisa waqad yaquuluhaa waxaa dhici karta inuu kelmadaa yidhaahdo wahuwa xaalwa isagu jaahilun uu yahay oo falaa yucdaru loogu cudur daari maayo isaga biljahl waqad yaquuluhaa inuu yidhaahdaabaa la arkaa wahuwa xaalwa isagu yadunu u malaynayo annaha kelmadan uu ku gaaloobay tuqaribu inay u dhaweynaysa ila allah kamaa dana sida gaaladu ay maleeyeen ay u qaateen marka wuxuu leeyahay shirkiga iyo kufriga iyo wax aad kaaga fog oo gidaaro xadiidi ay idin dhexeeyaan oo aan kuu iman karin ha u qaadan waxaaba dhici karta kelmad shirkiga oo aada ku dhawaaqda inay adduunkaaga iyo aakhiradaadaba halaagto ama kelmad kufrigo adigu markaad ku dhawaaqaysay aada kula fududayd bal aada u malaynaysaba inay ta waxaad ilaahay ugu dhowaanaysaba oo janno aad ku helayso bal adigu aada jaahil ka ahayd oo jahligii aan lagugu cudur daarin waatuu nabigu sheegay alayh الsalaatu wasalaam uhi ina rajula yatakalamu biاlkelima min sakط الlah laa yulqi laha baala qof baa wuxuu ku dhawaaqayaa kelmad ilaahay ka cadhaysiinaysa isaga lamaba weynaba oo lama cusla naarta jahanama ayaa toddobaatan sanadood masaafo loo socda ay kaga tuureysaa kelmaddaasi waatuu nebigu xadiidkii mucaad ku sheegay nebigu alayh الsalatu salaam uu yihi kufa calayka hada oo carabka ah qaala wainaa lamuaakhadun bima natakalam qaala hakiladka umuka ya mucaad wahal yakubu الnaasa fi الnaari calى wujuhim aw calى manaakhirihim ila xasaa'idu alsinatihim marka diintaada waa inaad u baqato taasi waxay keenaysaa inaad ku fara adeegto ood barato ad ilahay ka barido inuu kugu sugan suu nebigu ilahay in badan uga beri jiray allahuma ya muqalib alquluub habit qalbii calaa diinik oo asbaabta dalaalka aada ka fogaato dad badan maanta asbaabu dalaal ka fogaan waa inay ka ag ayaa inay lumaan u sababto oo caqiidadoodu ay kharibanto oo inxiraaf caqadi ama manhaji waxa weeyaan u galo taasoo ka dhalatay cujbi cilmigooda iyo tamasugooda ay u bogeen aniga yaa ilumin kara casrigan aynu joogno arrintaas aad iyo aad bay u badantah dad baana ducaad ku aba dadka muslimiinta ale cid walba iska dhegaysta maxaad ka baqanaysaa maxaa laydin addoonsanaya cidhiiri laydin gelinaya waayo markuu musanifku leeya waqad yaquula huwa jaahilun falaa yucdaru biljahl jumladaa dadka qaarkood baa waxay u daliishadeen sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab inaanu qabin qofka jahli uu shirki u geeyo in jahligaa loogu cudur daarayo fahamka noocaasa cibaaradan sheekha laga fahmayna waa faham khaldan weeye oo sheekhu muu odrhan laa yucdaru aljaahilu biljahl cibaaradiisa u fiirso qofka jaahilkaa ah jahil looguma cudur daaro ama muu odhan laysa aljahlu bicudrin fi abwaabi الtawxiid jahligu cudurdaar maaha lagaga badbaado dembi iyo gaalnimo iyo wixii ka dhalanaya abwaabu tawxiid marka la joogo saa ma odhan sideedabana halkan kaga hadli maayo masalada ku saabsan hal iljahlu cudrun am laysa bicudrin halkan masalada kaga hadli maayo meelo kale ayuu sheekhu kaga hadlay halkan waxa qura uu ku sheegay waxa weeye inay dhici karto an laa yakuuna aljahlu cudran oo weliba taqliil buu ku sameeyey wuxuuhi waqad yaquulu haa inuu yidhaahdo abaa dhici karta kelmaddaa gaalnimada wahuwa jaahilu falaa yucdaru biljahl marka waa dhici karta qofku isagoo jaahila inuu shirki ku hadlo ama uu sameeyo oo jahligaan loogu cudur daarin oo lama odrhanayo dee aljahlu waa cudrun muطlaqan jahligu cudurdaar buu cid walba iyo xaal walba iyo mas'alo walba uu noqonaya lamana oranayo aljahlu laysa bicudrin muطlaqan oo qofku hadduu icraad sameeyo icraad dee jahligu cudurdaar u noqon maayo cilmigii oo faafsan oo meel walba laga sheegayo oo ay kusoo duulduulayso waxa uu ku sugay inuu kufri yahay inuu shirki yahay ayaanu xataa baaritaan samaynayna cilmigaa iyo waxa uu iskaga jeesanaya dee kaa jahli cudurdaar u noqon maayo laa yakunu jahlu cudra lahu qofka almutamakin min almacrifa xaqi inuu gartaa ay u suurtowdo isagu taqsiir iyo gaabin ka sameeyey oo cid markaa baraarujisa ayuu haystaa laakiin cidda maba dhegeysane dhego ka furaysanaya waxaa kaloo dhici karta sheekhu inuu ujeedo markuu leeyah huwa jaahilun yani wuxuu jaahil ka yahay waxaa ka dhalanaya kelmaddaas mar qofku wuxuu jaahil ka yahay xukmu lkelima xaaraan ba mise waa xalaal kelmadda in lagu hadlaa mar waa garanaya inay xaaraan tahay laakin yajahalu bima yataratabu calayha waxaa ka dhalanaya buu jaahilkay qofku mar hadduu garanayo kelmaddu inay xaaraan tahay dee waajibku waa inaanu ku hadaluu iska daayo hadduu ku hadlo yaanu garanba waxa ka dhalanaye jahligaasi cudurdaar u noqon maayo waxyaaba daliilka oo waxaa ka mid a maaci saxaabigii la odhan jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam u yimi isagoo le waan zinaystay ee xadki igu og ka zinadu in xaaraanta waa garanayay bal inuu xad ka dhalanayo iyo ciqaabna waa garanayay laakiin wuxuu jaahil ahaa xadka ka dhalanayaa inuu dil yahay iyo dhagax in lagu dilo walihaada markii la kaxeeyey dhagaxii lagu bilaabay wuxuu hi war laa taqtuluunii ina qowmii qad garownii wa akhbaruunii ana rasuula اllahi gayra qaatili anigi daaya bu hadilinaya ar way dageen reer tolkey rasuulku dili maayo bay yidhahdeen malaa jeedal iyo waxbay u sheegeen arrintiina dhagax in laisku dilaabay tagtay marka in dhagax laisku dilaya ma garanayn saxaabadii kamay joojina siay ugu wadeen bay nafta kaga qaadeen markii dambe nebiga alay isalatu salaam waa u sheegay nebiguna arrintaa kuma inkirino maxay u disheeniyo khaldanteen midnama odhan ninkani zinadin xaaraanta waa geran waxaa lamid a ah almujaamic fi nahaari ramadaan waa garanayey ninku inuu xaaskiisa u tago maalin ramadaan iyagoo soom ku waajibay inaanay banaanayn waxaana tusinaya inuu lahaa kama fi bukhaari muslim can abi hurayra ya rasuula اllahi halagtu waqactu calى imra'atii fi nahaari ramadaan laakiin waxaa ka dhalanaya ma garanayn wamaca haada jahligaa waxaa ka dhalanaya uu kaga sugnaa cudurdaar uma noqon ee kafaaradii nebigu alayh الsalaatu salam waa ku waajibiyey marka waxaa dhici karta markuu le huwa jaahilu yana bimartabati demb waxaanu ku hadlayaa inuu dembiye waa garanaya laakiin wuxuu jaahilka inuu kufriya gaalnimo yahy sheekh maxamed ibn cabdilwahaab tusinaysa aljahlu inuu cudru yahay oo qofka ilaa xujada lagu oogo qofka shirkiga ku dhacay ee muslimka ahaa marka hore ilaa xujada lagu oogo oo la baraarujiyo inaan la gaalaysiinayn aad bay u badan yihin bal cidda tidhaahda maxamed bnu cabdiwahaab dadka jaahiliintaa buu gaalaysiiyaa shirkiga iyo kufriga jahli u geeyey hadalkoodu inuu iftiraa yahay buu sheegay sheekhu xagga dambena masaladaas waa inoogu iman doontaa ee wuxuu yihi wa amaa maa dakara alacdaau canii waxay cadowgu iga sheegeen aniga miyaa anii ukafiru bidani wa bilmuwaalaat oo aan male wax ku gaalaysiiyo yana war aanan hubin iyo muwaalaat iyo muwaalaat kufaar mulaqan inaan kufri ka dhigo aw ukafiru ljaahila aladii lam taqum calayhi lxuja ama inaan gaalaysiiyo qof muslima oo shirki ama gaalnimo jahlan ay uga dhacday xujadiina lagu oogin fa hada cadiim qof kasta oo sheekh maxamed bin abdilwahaab raxima tacaala laa yacduru biljahli fi masaa'il shirki faqad iftara caleyh saa isagu uu yihi bal wuxuu tasriixiyey kuwa caabuda qabriga jaylaani iyo qabriga badawi iyo inaanu gaalaysiin ahayn lijahlin wacadami man yunabihuhum jahliga awgii ay ku sugan yihiin iyo cid arintaasi inaanay banaanayn oo o shirka ay tahay ku baraarujisaa inaanay jirin waxaa kaluu sheegay dadku shirkiga ku dhacuu takfiiriyo o dham inay yihiin daday xujadu ku oogantay aqwaashiisaasina aada iyo aada bay u badan tahay xafiidkiisaa lamid ah cabdulaiif sideedabana aimatu dacwat tawxiid way isku waafaqsan yihiin aljahlu inuu yahay cudrun laakiin tafaasiisha waxaa dhici karta inay ku kala duwanaadaan tafaasiisha oo qaar dee shuruud dheeraada ay ku xidhaan ama masaaisha qaar ay ku koobaan lakiin aslulmas'aluhu oo ah aljahlu inuu cudru yahay fi masaa'il shirk iskuma khilaafsana waay qofkuna hadduu yahay eh, qof markiisa hore kaafir ahaa oo aslulislaam ba aanu usugmin dee yucaamal mucaamalaة اkaafiriin ila mar diinta mabuu soo gelin be laakiin jahligu cinda اllahi buu cudurdaar u noqon karaa yowma اqiyaama ila ilah baa wama kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula hadduu muslim ahaana oo jahlan oo yucdaru bihi uu sababay shirki iyo kufri islaamnimadiisuu baaqi ku noqonaya yucaamal mucaamalaة اmuslimiin si muslim loo dhaqmaya baa loola dhaqmaya wuxuu yihi waqad yaquluhaa inuu yihahdaa baa dhacda kelmadda wahuwa xaal wa yadunu anaha tuqaribu ilى اllah kama dana kufaar subxaana allah aad bay u badan tahay arrintaas kufaartii iyo mushrikiintii waktigii nebiga joogay shirkigan ay sameynayeen wax ilaahay ka fogeynaya bay u arkeen mise wax ilahay u dhaweynaya wax ilaahay u dhaweynaya maxaa u daliila والذينa اتخذوا min dunihi أwliyاء ma nacbudهm ila liyuqaribuna ilى الlahi zulfa warkoodu kaasuu ahaa laakiin sax miyay ahaa arrintaas ma saxba inay arrintani timid ilahay u dhawaanaysa maya in allaha yaxkumu baynahum fima hum fiihi yakhtalifuun in allaha laa yahdi man huwa kadibun kafaar marka waxaa dhici karta qofku qaar badan oo maanta shirkiga samaynayaana ashirku lmutacaliq bilqubuur wa bilamwaat waxay isleeyihin waa cibaado aad ilahay ugu dhawaanaysaan bay isleeyihin laakiin danigaasi waxba u tari maayo walaa cibrata bidani اlbayini khaطأuhu oo wax ilaahay subxaana watacaala aanu sharciyeyni ilaahay kuu dhoweyn maayo haddaad ku hadasho ama aada samayso waa ka yihi nabigu alayh الsalaatu wasalaam man camila camala laysa caleyh amruna fahuwa raddun khusuusan ay akusu khusuusa waxaan gaar yeelaya in alhamaka allah ilaahay hadduu kugu ilhaamiyo maa qasa wuxuu ka qisooday can qowmi muusa nabi lahi muuse qoomkiisi maca salaaxim iyadoo loola qabo wanaagoodii o cilmihim aqoontoodii annahum iyagu ataw inay u yimaadeen nebi muuse qaayliina xaalo ay leeyihin ijcal lana ilahan kamaa lahum aaliha bal hadda u fiirso yani aduu kuwaa kuwaa kama wanaagsanid wey dad muuminiina bay ahaayeen oo weliba nebi la joogay oo saalixiinah oo aqoon diinta u leh oo maca haada shirki bay ku dhaceen aaliha macbuud yaro ilaahay ka sokeeyo o ilaahay nooga shafeeco qaado ilahay noo dhaweeye noo yeel bay dhahan markaa taasi baqay kugu beeraysa faxiina idin markaa yacdumu waxaa weynaanaya khawfka baqahaaga iyo xirsuka dadaalkaaga calaa shayga aada ku dadaasho yukhalisuka kaa badbaadinaya min haadaa arrinkan shirkiga iyo amhaalihi markaa qofka muslimka ahi waa inuu yahay qof baqanaya raaji khaaifa shirki ka baqanaya kufri ka baqanaya nifaaq ka baqanaya saxaabadu nifaaqa camaligaa lafahooday uga baqi jireen waclam ogow ana allaha subxaanahu wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu cala nabiyina mxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin